لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالكسو الدواذا مؤتمر كي سديدات oo ay soo qabanqaabiyeen markiska towfiiq islamic center maanta oo ah maalintii saddexaad muxaadaradanina waa middii saddexaad ciwaanka muxaadaradana waa qeybtii labaad ee tataarka waxaa inoo soo jeedin doonaa sheekheenna sheekh mustafa ismaaciil falyatafadal mashkuuran maajuura bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma wafiqna lima tuxibu watardaah wa bacd fasalaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakaatuh deriskii hore waxaan ku soo tilmaamnay addowla alkhawarzimiya iyo tataarka dagaaladii dhex maray waxaan soo tilmaamnay in dowladda ay duntay madaxweynaheediina uu baxsaday kadibna uu ku geeriyooday jasiirad yaroo ku dhex taalla baxru khaswiin waxaynu soo marray magaalooyinkii bariga xiga ee waaweyna siiba bukhaara iyo samarqand iyo wixii ka ag dhadhowaa oo tataarku ay gacanta mariyeen waxaynu hadda isku dayi doonnaa bal isla sannadkaasi lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada oo runtii ahaa sannadkii ugu cajab badnaa laynta muslimiinta marka loo eego taariikhaha hore inaynu dul marro cabbaar dowladdii oo bilaa madaxa magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen iyo jankiskhan waxa uu ka yeelay dowladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yidhaahdo khuraasaan iyo gobolka la yidhaahdo faris ama aan idhahdo gobolka la idhaha eh, khuraasaan faris waa usoo noqon doonaa iyo gobolka khawarzim khuraasaan waa gobol ku yaalla waqooyiga afghanistan iyo bariga eeraan intaasoo laysku daro ayaa taariikhdii muslimiintii hore loo yaqaanay khuraasaan waxaa ku yaallay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd balkh ay ka mid ahayd marwa ay ka mid ahayd nisabuur ay ka mid ahayd haraat waa magaalooyin inta badanaa maqashaan fulana naysaburi imaamu muslim oo kale ama fulaan almarwazi waa reer marwa ama albalakhi magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeena ah. ilaa laga soo gaadho ghazna dowla alghasnawiya dhulkay joogi jirtaya ah hazna waa kabul hoosteeda ilaa boqol iyo konton kilomitir bay ka hooseysa khawarzamna waa magaaladii samarqande aan sheegaynay bay bari kasii xigtaa iyadu markaa ama aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa galbeed waqooyi ayay samarqanda ka xigtaa waxaana mara webiga jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dowladood ee uzabakistan iyo turkmanistan la yidhaahdo jinkis khan wuxuu ku tala galay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aan cidnaba uga hor imanin dabeetana saddex kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray saddexdaa kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano farkhana farkhana waa gobolka ugu xiga jina markaasi dowladda addowla alkhawarzamiya dhowr iyo toban dowladood oo imika jira ayaa laysku odhan jiray dhankaa jaynay xuduud kala lahayd dhankanna ciraaq bay xuduud kala lahayd dhankan sare qawqaaz oo dhan bay haysatay dhanka hoosena ilaa sind bay joogtay webiga sind mara waa bakistaan webiga dhex mara bakistaan qaybteeda koonfureeda karmaan la yidhahdo iyo waxaasoo dhammina dowladda ma ka tirsan marka waa dowlad aad u ballaadhan si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa dhulkii barwaaqada badnaa dhulkii dowladdu ku xoog badnayd qaybtaas sare marka aynu joogno kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yidhaahdo farkhana farkhana waa uzbekistan bay ku taallaa waa magaalooyinka markaa iyada iyo otraar baa ugu xigay dhanka jayne shan boqol oo kilomitir baa markaa bari looga kacayaa samarkanda oo meeshii markaa uu joogo duqii jinkiskaan ahaa koox labaadna wuxuu u diray magaalada turmud imaami tirmidi turmud tarmad tirmid intaba way u akhriyaan imaami tirmidi magaaladu ka yimi weeyaan saaxibu sunankaa ah, waddankan hadda oo la yidhahday ku taalla wuxuu kaloo diray iyadu boqol kilomitir oo quray koonfur ka soo xigtaa samarqandada marka aynu joogno wuxuu kaloo diray koox kale oo qalcad weyn oo kalaaba la odhan jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee nahru jooxuun ku yaallay ah saddexdaa firqadood buu diray saddexdaa meelood buu u kala diray saddexda meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab dhulkaa lala simay raggii waa la laayey dumarkii waa la addoonsaday carruurtii kadaalik wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray waa ka uu tilmaamayo ruwaati taariikh nin ka midaba wuxuu leeyahy waxay yidhaahdeen buu yidhi ina atataara laa yartawuuna ila biاddimaa walaa yascaduuna ila biاlkharaabi waاtadmiir wa inahum laa yuhzamuun bay yidhaahdeen tataarku kuma haraad beelaan dhiigga mooyaane waa dhigii cabo waxay kaloo ku sifaynayeen liibaanta iyo farxadda iyo badhaadhahi iyo sareedada iyo barwaaqada waxay gaadhaan marka uu ummad la halaagay la tirtiro yacni waa joogkooda waa cayaartooda iyo faraxooda iyo rayrayntooda iyo saraadada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay da tirtiraan ka saddexaad waxay idhaahdeen waa ciidan aan la jebin maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay noocaa tahay dowladdeedii sarena ay duntay jinkakisadiin ciidamadiisii markaa waxay soo galeen markay saddexdaa magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqogeliyey ayaa waxaa loo soo kacay afghanistan waqooyigeeda waa dhulkan taajiku degaan waxaa lasoo qabtay magaalada la yidhahdo balkh balkh markay yimaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen laakiin dambay ka lahaayeen reer balkh way u soo baxeen waxay ka dalbadeen ammaan magaalada inay nabadgelyo kusoo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dowladda dowladda tataarku meesha soo gasho ammaankii buu siiyey dabeetana wuu dhaafa wuxuu tegay magaalo kale oo waqooyiga afghanistan ku taalla oo taalaqaan la yidhaahdo taalaqaan iyada markii uu tegey waa dhul qalcado waaweyn leh xusuun tiro badan leh dabeetana way isdifaaceen dhowr bilood buu go'doomin ku hayay dhowr bilood kadib waa la jabsaday wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday dumarkii iyo carruurtiina farsamadiisiibuu ku isticmaalay wuu soo dhaafay wuxuu yimi magaalo loo yaqaano marwa marwa markii uu soo galay waa magaalo weyn marwe oo turkmanistan ku taalla balakht aynu markaas sheegayne uu cahdiga siiyey afar boqol iyo konton kilomitir ayay galbeed ka xigtaa magaaladaasuu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray qoladii uu ammaanka siiyey wuxuu yidhi idinka ammaan baan idin siiyey laakiin bishard way la dagaalgelaysaan waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinnu saasuu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen axad alkutaab rakhib asirjani baa wuxuu leeyahy reer balakh mar kastoo muslimka la jabinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen balq waa meesha iminkana waxaa la yidhaahdaa laba meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taariikhdii tataarkana labadii kooxood ee caawiyey qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta tataarka way soo caawiyeen dagaalkii baqdaad iyo dhulka lagu qabsanayna way ka soo qayb galeen waynuu iman doonaa qolana waa waqooyiga afghanistaan qolada joogta labada qolee hadda maraykanka soo caawiya ayaa tataarka markaana caawiyey waxaa la yidhaahdaa reer balakh waxay raaceen tataarkii dagaalkay la galeen ciidan ballaadhan oo uu hogaaminayo jankiskhaan wiiluu dhalay ayaa marwo soo qabtay reer marwi iyagu waxay go'aansadeen inaanay isdhiibin dirarna inay galaan dadkoodii bay mobilise gareeyeen laba oo kun dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabadda ugu soo saareen ninkan aan dabadda isku haleelaa la yidhi dabadda muddo laysdilay dagaalkii cabaar buu socday muslimiintii waa sabreen tataarkiina waa u sabreen waa la ysgumaaday akhiiran waa la jebiyey qoladii muslimiinta ahayd waayo nafsiyaadka dadka muslimiinta waxaaba ku jira dee tataarka waa jeyshil laxmarkii ay odhan jireen laysma hortaago laysma hortaagin waa jabeen waqca rahiiba baa dhacay muslimiintii labada boqole kun ahaa intoodii ugu badnayd waa la laayay baaqigiina maxaabiisnimaa loo qabsaday in yar mooyaane kadibna magaaladii marwo la odhan jiray ayaa la go-doomiyey xisaar lagu sameeyey afar maalmood markay go-doon ahayd ayuu inajinkiis khaan waraaq u qoray ninkii qaa'idka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace hadda aan nabadgelyo kala saxeexanno waxaan idin siinayaa magaaladiina tan ammaan bishard ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexanno aada soo baxdo aynu wada hadalno ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi markii uu yimi ina jinkiskaan wuxuu faray in sida boqorada loo soo dhoweeyo waxaa la sameeyey soo dhoweyn weyn xaflad baa loo sameeyey ninkii madaxda ahaabaa meesha yimi waa la ixtiraamay waa la maamuusay kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wadagelayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan isla markaana dee dowlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaanu dadkii magaalada ama duqayda ahaa ama dowladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaanu dooranno heshiiskaa wadagalno ayaan doonaynaa marka adiga waa ku soo dhowaynay noqo duqaydii iyo waayeelkii magaalada noo keen dib uu laabtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga ka agdhadhowaa dadkii waayo wuxuu u ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qayb gelin doono inay dad laysfahmo noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka aha marwey dibbuu dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhoweyntii loo sameeyey oy meeshai yimaadeen ina jenkiskhan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho dhammaantood xadhiggaa loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi laba su'aalood oo qudhaar idinka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaanee tignishana xirfadyahanee sanaaciinana liiskooda i sameeya waxaa loo qoray magaalada wixii dad waxhaysta deganaa ee maalqabeenaha waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan intaasi markay dhacday magaalada madaxdeediina la hayo askarteediina hore loo soo laayay wuxuu yidhi magaaladaa laga soo baxo dadkao dhan ha loo yeedho dadkao dhan baa laysugu yeedhay markii ummadoo dhan laysugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay waa ina jinkiskhaan halkiibuu fuulay awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi wixii madax ahaay oo dhan dhegtaa dhiigga loo daray waa la gowracay intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro qaraqoram waa caasimadii mongolia markaasi iyo tataarka looga talinayay caalamulislaami iyagaa technologiga dunida markan hogaaminaya iyagaa farsamada looga dambeeya wax allaaliyo waa dagaalkii labaad jermany markii la jabiyey wixii lagu sameeyey wax allaaliya wixii wax aqoon ahaana wuxuu yidhi ha la diro farsamo garanayay waxaa loo diray qaraqoran baa loo diray waxaa soo hadhay wixii maalqabeena wixii maalqabeena buu yidhi iyaga waa in la toorjargareeyaa ilaa intay ka caddaynayaan wixii khasnad magaaladan taallay meesha ay taallo wixii taajir ahaana waxaa lagu guray garaaca loo diray iyo tumista waxay adduun ay hayeen iyana waa sheegeen magaalada buu yidhi ciidanku ha galo wixii wax fiicanee thamiina shay qiimale yaalla lacag yaalla dahab yaalla wax qurxle yaalla waxaasoo dhan magaalada ha laga soo guro buu yidhi ciidankii magaaladay galeen wixii wax qiima yaallay oo dhan baa la soo guray saddex maalmood ayaa la gurayay magaalada wixii yaallo askartu shaqo kala haynin wixii magaalada nafle yaalla in la ururiyo saddex maalmood baa la gurayay baa la ydhaha xataa guritaanku wuxuu gaadhay bay yidhaahdaan boqor hore boqoradii muslimiinta ka midoo sanjar lo odhan jiray ayuu yidhi xabaashiisa ha la qodo isna dahab iyo wuxuunbaa malaa ku jireen xataa boqorkii sanjar lo odhan jiray xabaashiisii waa la qoday iyadoo la baadi doonayo wuxuun in la heli karo intaasi markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaallayna la qaatay ayuu amarkii kama dambaystaha bixiyey wuxuu yidhi magaaladani wayna la dagaalantay ciidan baana inugu soo saartay waa maanta laga bilaabo ha la laayo dhammaantood wuxuu soo rogay qaanuun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo magaalada dhammaanteed baa la dilay baa la leeyahy ibnulahiir fii kitaabihi alkaamil wuxuu leeyahay ina jinkiskaan wuxuu amar ku bixiyey markii dadka la wada laayay in meydka loo tiriya buu yidhi dabeetana meydkii baa la soo tiriyey tiradii meydku wuxuu noqday buu yidhi sabca mi'ata alf goob qura la wada dhigay toddoba boqol oo kun oo qof oo hal magaalo degan yacnii waxaad ka fakertaa cawaasimtii dunidu dhulkaasay ahaan jirtay waaga meelaha ugu badan ee bini aadam dega bay ahaan jirtay toddoba boqol oo kun oo qof baa madaxa laga jaray magaaladiina buu leeyahay marwo la odhan jiray ikhtafaa dikruhaa min altaariikh buu leeyahy warkeedu taarikhda halkaasuu kaga baxay intaa markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxaa la qabtay magaalo la ydhahdo nisabuur nisabuur iyana waa magaalo weyn oo khuraasaan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa waddankan hadda eeraan la yidhaahdo waqooyi berigiisa bay ku taallay nisaabuur markii uu yimi reer iyana way isku dayeen inay isdifaacaan shan maalmood ayuu go'doomiyey go'doonkaa shanta maalmoodii markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii marwe iyo dee samarqando iyo bukhaare iyo talq iyo wixii uu magaalo soo baabiiyey warkoodii la hayo dadka waxaad mooddaa intaan laba soo gaadhan inay geeri baqayaan yacni baqdin daraaddeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jiro oo dhan dabadda ha loo soo saaro meel saxaaraha la isugu soo saaro magaalada markii dadkii ku jiro oo dhan dabadda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan ina jinkis khaan baa loo tago waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhunbaa seeftu ku dhacdayoo iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin almuwafaq albaqhdaadiy taarikhyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraanuun la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraanun bay rabeen waxaa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen toddoba boqoloo kun lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabadda ha laysugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyey magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa dadka madaxa ha laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamaa'i taarikh waxay yidhaahdaan magaalada tanna bil istithnaa iyadoan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la ka haystay shan iyo toban maalmood baana magaalada baadhitaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoola laga raadacaynayey nisaabuurna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa atharan bacda cayn raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegay haraad magaalo la yidhaahdu soo galay haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla ibnu jankis khan waxba yaan taariikh balballaadhin sida kuwii hore ugal u galay iyana ka takhallusay magaaladan markii la leynayay nin boqoraa haystay oo la odhan jiray melik khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisa ka mid u qaatay casrigaa waxay caan ku ahaayeen boqorradu ibixiyo ibixi intay yidhaahdaan wuxuu kaxaysan kara intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo waa in ciidan ciidanuu kaxaystay dabeetana meeshiibuu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan ciidanuu soo galay kadibna wuu tirtiray khuraasaan lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyadda sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray culamaa'i taarikh waxay leeyihiin min acjab alumuuri alatii marat biاlardi iطlaaqan weeyaan bay idhaha lama arag khuraasaan bay yidhaahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii wakhtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taariikhda hore iyo dibtoona looguma arag khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay deganayd khawarzam alkhawarzami buu ahaa boqortooyada iyo dowladda oo dhami gobolkaas dowladda laga xukumi jiray ayuu u weecday gobolka kani wuxuu u dhexeeyaa uzbekistan iyo turkmanistan labadaa dal dhexdooda buu ku yaallaa waxaa mara webiga jixon la yidhaahdo khawarzam waa magaalo hani ah xagga dhaqaalaha istraatiiji ah oo meel khatara ku taalla population aada u tiro badani degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah jankiskhaan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa khawaarzam wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badanina degan yahay dagaallo xooggani inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan shan bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin shan bilood wuu furan kari waayey ciidankii tataarka waa u suurtogeli weyday inuu dabeetana waa lasoo kordhiyey ciidankii tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey ugu dambayntii waxay ku guulaysteen tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mida buu dumiyey dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aada u halisaa qabsaday labada kooxoodba waxaa la yidhahdaa tiro aada u badan baa ka halaagsantay yacni dad aada u tiro badan waa la ysku madhay markuu arkay jenkiskhan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u diray ciidan saddexaad baa yimi oo tataarka ah laakiin magaaladan yare miskiinta iyada cidi uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaarabaa naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey ee boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku dayday inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baadhitaankaaba inugu tiro badanaya bay yidhahdeen maxaynu samaynaa magaaladan wuxuu go-aamiyey magaalada waxay leedahay dhaam aada u weyn oo webigan biyo uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waabaynugu rabshad badatay sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray khawarzam webiga jiixoon baa lagu daray ilaa hadda webiga jiixoon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxaa la raaciyey daadka waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mid ah qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alla u qarqiyo badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo dhammi waa sanad gudihii waa lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada khawarzamna saas buu kaga takhallusay waxaa markaa uu tataarku gacanta ku dhigay khuraasaan iyo khawarzam waddankii la odhan jiray abaa dowla alkhawaarzimiya waxaan weli gacanta tataarka gelin koonfurtii dowladda koonfurta dowladda waxa weeyaan kaabul laga soo bilaabo ilaa iyo bakistan iminka waa intii saree qawqaaziyiinta iyo eraan dhinaceedaa bari iyo intaa sare intuu qabsaday waxaan weli gacanta dowladda tataarka gelin markaa dowladdii khawaarzimiyiinta la odhan jiray koonfurteedii koonfurteeda waxaa haystaa boqorka inankiisii jalaaluddiin nin la yidhaahdo inamadiisii roonroona ka mid a ah, ayaa madax ka ah haatan wuxuu noqday azacimi sharci lidowla madaxda qudha ee dee la ictiraafsan yahay waddankii uu leeyahay wuxuu isku dayey inuu ciidamo urursado dhulka intan markaa laysugu soo baxee laysu imanaya waa dhul adag waa dhulka afghanistan loo yaqaano maanta waa dhul buuraleeya waa dhul aan farduhu si fudud u gelin waa dhul aan taariikhda hore dadka degan loo jibin jirin waa dhul dadka degaa yihiin dad dagaalyahana waa dhul dadka degaa dad xamaasa iimaaniya leh oo wax iska dhiciya waa dhul dadka degaa inta badan aanay aqoonin gumaysiga waxa loo yaqaano saa daraaddeed ciidan buu urursaday uu samaysanayo jankisha uu samaysanayo jalaaladiin ibnu moxamed ibn khawarzam shaah uu rabo inuu iskaga difaaco tataarkii markii uu ciidankaasi urursaday waxa u madaxa magaalo la yidhahdo khazna khazna boqol iyo konton kilomitir bay koonfur kaabul ka xigtaa halkaasuu degan yahay oo madax uu ka dhigtay e, caasimad uu ka dhigtay jinkis khan markuu maqlay ciidan baa halkaa isku urursaday ciidan tiro badan ayuu magaalada khasnow soo diray iyana in weerarka lagu qaado meeshan waxaa kaloo yimi ciidamo atraak ah oo uu wato nin la yidhahdo sayfuddiin bakhraaq oo dagaalyahan ahaan jiray nin dagaalada aada uga caan ahaan jiray qaa'idna ahaa oo soddon kun oo ciidana wata ayaa soo galay isna wuxuu ku biiray jalaaludiin ciidankiisii waxaa kaloo meesha yimi lixdaneeyo kun oo magaalooyinkii la tirtiray ciidamadii firdhadka ku soo baxsadayah oo iyana koonfurta soo galay lixdaneeyada kunna way timi idan jalaaluddiin ciidankiisii uu urursaday soddon kun oo wato ninka la yidhahda sayfadiin baqraaq lixdaneeye kun oo baxsigiiya intaas buu isku ururiyey dabeetana waxaa la galay difaac adag waxaa kaloo yimi boqorkii haraad ka soo cararay ee melik khan la odhan jiray oo isna in guuto a wata ayaa isna soo galay waxaa meeshii isku urursaday ciidamo badan oo muslimiintu leeyihiin wax soo jabay iyo wax soo madad ku yimi iyo wax meesha sii joogayba ciidamo kumaankum gaadhaya marka kan baa isugu yimi oo weliba firqada turkiga ahi atraagta ahi ay yihiin niman well trained ah askar rasmiya oo wato nin dagaalyahana oo la yaqaana oo yacni takhtiidka dagaal si fiican wax uga garanaya ciidankii waxaa la gartay markaa jenkis khan iyo ciidamadiisa in loogu baxo dhul istraatiijiya aan magaalada laysku haleelin wuxuu u baxay magaalo balqa la yidhaahdo waa mantiqa wacar bay yidhaahdaan aada u dhagax badan buuraleeya farduhu aanay fududayn inay si fiican uga dagaalgeli karaan ciidanka e, fardo aada u dheereeyo fudud oo bila kooraha lagu fuulo oo dagaalyahanaa buu wataa jenkis khan iyo ciidamadiisu markaa dhul aan farduhu ku fiicnayn ayay u degeen dagaal baa meeshii ka dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu jankis khan watay isaga ka socday ayaa ishaleelay muslimiintu waxay galeen dagaal mintidnimo ah oo ay u arkayaan inaan waxba u hadhin idan xamaasaday muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen mandaqada ay ku dagaalamayeen oo dhul istraatiijiya ahayd tirada oo marka kan aada u badan ninkan ciidanka watay sayfadiin bakraq oo kalsooni dadka ku abuuray ciidankiisan militariya wato ciidan khatar ah iyo ninkii marka kan waddanka qaybtiisoo hadhay madaxweynaha ka ahaa oo go-aansaday inuu dagaal galo oo isna safka ku jira boqorradii hore way yaaceen lakiin ninkani waa nin madaxoo raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira arrimahaasoo laysku daray waxay keensatay inay muslimiinta niyaddu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan muddo markii laysjafayey dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday maalintii koowaad waa la ysku madhay waa laysku ysku gobaldhacsaday maalin labaaddii baa laysgalay waa la madhay waa la ysku gobaldhacsaday maalin saddexaaddii baa laysgalay waa laysku madhay kadib baa ilaahay u jabiyey nimankii gaaleen saddex maalmood markii layshayey kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahayd waa awal mara markaa taariikhdii ee hore ee koowaadee la hayo la jebiyo dilkii baa ku tiro batay baaqigoodii baa kala firdhaday meel kasta waa loo caymadiyey jankis khan oo magaaladii dalqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay cidi noolaa runtii waxaa muuqday barakat alijtimaac dadka muslimiinta hadday isu tagaan iyagu isnabadgeliyaan way dagaal wada galeen inanay jabaynin waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jabiyadiibaa been noqotay ninkii la odhan jiray jalaaladiin ibnu moxamed ibnu khwarzim shaah boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay kalsoona u gashay ciidankiisii ciidankiisiiyo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara raggu maanta wataa inay yihiin kadib jankiskaan buu waraaq u diray u yidhi ma kugu hadhay dagaal baan diyaar u ahay haddii war hadhay waa e, dagaal jankiskaan ciidan dambuu soo ururiyey waa soo dagaal tegey mar labaad baa goobta kabul hadda la yidhaahda laysku haleelay caasimadan hadda afghanistaan ee kabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad laysku haleelay dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay muddo markii la dagaal ka xoog badan bay idhaahdaan kii khazna balq agteeda meesha yareyda ka dhacay dagaal ka xoog badan buu noqday kan afghanistan caasimaddeedii ka dhacee kabul mar labaad waa ku cabbeen nimankii tataarka ahaa waana ka xoog badiyeen waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jebiyo laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay khaniima hayru caadiya ah. waayo wixii dhul muslim lahaay o dhan de waa kuwii soo guray bukhaara samraqand naysaabuur marwa haraad balq wixii magaalaba jirtay talqaan waa kuwii soo gurtay ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aad u tiro badan leh markii la jebiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh ciidankii jalaaladiin uu watay xoolihii baa la isku sayfadiin bakraq iyo ciidankiisi waxay idhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb gallay si fiicanna waa u dagaalanay xoolaha badhkaygana la siiyo melik khaankii haraad soo cararay isna dagaalka ka qayb galay isna wuxuu yihi xoolaha badhkaygaa la siiyo muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay murankii adkaaday dagaal baaba dhacay dhexdoodii baaba laiska dilay sayfandiin bakraq nimay walaaliyeen oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey muslimiintii waxbaa ku kala dhintay markay halkaa marayso ayuu sefadiin ciidankiisii soddonka kun ahee dagaalyahanka u watay ayuu kaxaystay goobtiina uu iskaga tegey waxaa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka eh, hunguriga isku dilo tuu nebi moxamed lah calayhi salaatu wasalaam fa wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum ilaahay baan ku dhaartee buu nebigu leeyey faqri idinka biqi maayo waxaanse idinka baqaa waa xoolo inaa xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu looloolameen oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolihii laysku qabtay waxaan isleeyay yurub maanta way islaami lahayd haddaan muslimiinta xoola isku qaban dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jebiyo ee khasawaadkii muslimiinta ee spain ka soo kacay france gudaheeda lyon dacalkeeda laga jebiyey balaad shuhadaa sababtiisu maxay ahayd iyagoo ku cabay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhanaysa khariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay gaaladii xagga dambey ka wareegto khariimadii baa la gurtay ciidankiiba intuu ka baxay safkii koowaad ee dagaalka ku jiray buu dib u noqday ilaa iyagaa akharkii la tirtiray haniimay ku jabeen balaada shuhada faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaadee dib loo celiyaaba haniimu ku jabay cabdiraxmaan ninkii loodhan jiray ciidanku hogaaminayay kan haniimay ku jabeen haniimadii baa laysku qabtay waxaa dhacay sayfadiin ciidankiisii inuu iskala baxay jalaaladiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo in badan buu ka daba tegey in badan buu isticdaafsaday in badan buu bariyey laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyday waxaniba anna madad baan idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo idinna walaalkii baa disheen unbuu isa soo taago wax kaleba waa mari waayeen uu iska tegey isagiiyo ciidankiisii markuu ka baxay ciidankii niyadjab baa kusoo kornay iyagii oo isqabqabsaday dagaal dhexdoodii ka dhacay muslimiintiioo badh noqotay may dhicin labadii guuloodee waaweynaayay muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istismaar inay ku sameeyaan jenkiskhan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday isagii baa soo duulay awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay hadda ra'su dawla almagooliya ciidan wataa soo socda muslimkiina waxay marayaan maxay inay iyagiis hayaan macrakadii ugu adkaydna way ku socotaa safkii muslimiinta khalkhal baa galay jalaaladiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin ciidankiisii buu kaxaystay wuu guuraysna jankiskhaanna waa kasoo soo daba guuray waa laysdabagalay arrintii aabbihii ku dhacday oo kala dhacday marka jalaaladiin waa sii guuraa jankiskhaanna waa ka daba guuraa laba ciidanoo isdaba socda kaabul baa layskala yimi khasnaa laysla soo dhaafay jalaaludiin magaa jankiskhaanna magaalooyinka kuma weecdo ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa ninkanna ciidankiisii waa soo waday waa soo waday sidii laysula soo socday afghanistan waa layskala dhammaaday bakistan baa laysla soo galay bakistan baa layskala soo dhammaaday sind baa laysla tegey nahru sind webiga bagastaan mara ee sind mara ayuu yimi jalaaluddiin iyo ciidankiisii wata doonyaba wuu waayey dani kuteh rag inay ishaleeshaan mar haddii doonya la waayo meel uu gudba aanay jirin jankiskhaanna iskama lumin tuulana ma furan cidna ma boobin cid kalena ma laynin ciidankan buu ku daba jiraa jankiskhaanna waa jalaaluddiin meel buu la hadlay ciidamuu dirtay doonyaa loo doonay doonyaha intii loogu maqnaa ayuu jankis jankiskhaanna soo gaadhay waxay noqotay in laysgalo haatan dani waa dagaal ku tahe waa la ysu jilib dhiga maantii koowaad baa laysgalay waa la ysku madhay maalin labaaddii baa laysgalay waa laysgumaaday maalin saddexaaddii baa la ysgalay waa la ysxasuuqay lama kala tegin dagaalkii u adkaada halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay gaaladiina dad badani ka dhintay muslimiinta raggii wax hogaaminayay melik khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonaya xoolaha halkan buu ku dhintay ma calfan xoolihii lagu kala tegey waxba lagama cunin melik khaan halkaas buu ku baxay maalin afraaddii dagaalku wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo ballaysu nastoo nin waliba wixiisii uu dib isku dayo inuu isu habeeyo hudnada wakhtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadhi kari waayey oo nin walba dhegta dhiigga loo daray oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen jalaaladiin ciidankiisii markaa wuu rartay webigu ka tallaabay doonyihiina xagga shishuu kaxeeyey jenkis khaan marka kan ciidankiisii wuxuu ku soo tallaabiyo ma hayo laakiin ma ladii xadad maxaa dhacay marka kan awal dowla alkhawaarzimiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisaa joogo muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadayeen muslimiintii xagga sare jirtay iyaga waynagii ka soo warrannay warkoodii haatan muslimiintii xagga hoose jirtay ciidamadoodii webiga sand bay ka tallaabeen waxaa isku soo hadhay jankiskhan iyo ciidankiisii iyo maatadii muslimiinta iyo magaalooyinkii muslimiinta iyo wixii aan ciidan ku dambaynin jankiskhan marka dib buu soo noqday markuu dib u soo noqdayna wuxuu bilaabay kow magaaladii koowaadee lagu jebiyey inuu qabto ghazna ghaznuu yimi ghazna wuxuu la simay dhulka wixii dad joogay waa gumaaday wixii daar ku taallay waa dumiyey wax walba waa baabi'iyey ibnulasiir raxmatullaahi calayhi markuu tacliiqinayay wuxuu leeyahay wuxuu ka tegey buu yidhi khaawiyatun calaa curuushiha ka an lam taqna bilams weedhaasu isticmaalaya magaalada wuxuu ka baxay jankis khaan iyadoo dunsan cidina ku noolayn meel la degayba aan u ekayn hore ayuu uga socday meel dhexaba markuu marayo jalaaluddiin ciyaalkiisi iyo reerkiisi iyo guurayuu hela waa qabtay iyana waa bereeye boqorkan sind ka tallaabay nahru sind aabbihiiba dee waatii la qabtay hooyadii iyo ciyaalkiisii beriguu baxsaday kana markuu baxsaday waxaa la qabtay intuu dhalay intuu dhalayna dhegtaa dhiigga loo daray iyana waa la bareeyey haddaan iska soo koobo warka waanan waxba akhrinin wixii muslim la laayee dambe jenkis khan afghanistan oo dhan buu qabsaday afghanistan waa dhulka ugu istraatiijisan caalam alislaami bay ka mid tahy waa dhul bay idhaahdaan koreeya buuraleeya ninka qabsadaa jayna uu ku duuli karo indiya uu ku duuli karo ciraaqii xagga uu ku duuli karo qawqaas uu ku duuli karo waa eeshiya halka laga xukumo bay yidhaahdaan eshiya halkaad ka xukunto haddaad afghanistan qabsato rushiya waa duuli jayna waa duuli indiya waa duuli ciraaq iyo iiraan waa duuli dhan kasta waad u duuli kartaa bay yidhahdaan wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha afghanistan la yidhaahdo waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad degan oo dagaalyahana oo caynkan ah laakiin ciidamadoodii labada goor jebiyey iyana warkoodii waan soo mar jankiskhan hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray mongolia china kuriya manimar waxaa barigaas oo dhan soo tiri nebal wixii xaggaa lagu sheegi jiro o dhan soo tiri uu soo wada qabsaday kadibna turkmanistan afghanistan iran inteeda bari inta ugu badan leh azerbaijan armeniya georgiya intaa hal sano ku qabta taarikhyahanadu nin meel duulo waa la arko qabsada laakiin waddan intaa leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin horena looma hayo dibna looma hayo intuu dilay taariikhda ma soo marin lama hayo magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto intaa ku dila dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dilo lama hayo walaa second world war dagaal labaadee duniyeed iyo ku ka horreeya ku hal sannadood intuu qof ku dilay lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada lama hayo sidaa ogeed buu ibnu alathiir wuxuu odhanayaa waqad jaraa lihaa'ulaa'i tatar maa lam yusmac bimilihi min qadiimi zamani wa xadiiثih fahadihi طaaئfaة takhruج min xuduud الsiin wla tanqadي calayhim sanة xatى yasila bacduhm ilى bilaadi armeniya wayujaawiruuna alciraaq min naxyati hamadan wtallahi la ashuk ana man yajiءu bacdana إida bacda alcahdu wayara hadihi اlxaadiثa masطuura fainahu sayunkiruha wayastabciduha ibn اlathir wuxuu leeyahay qolada tan waxa uu dhacay buu yidhi waxaan bini aadam hore loogu arag taariikhda horena lagu maqalta dambena lagu arag buu leeyahy lama arag buu yidhi koox yaroo intay jayna ka soo baxdo hal sano gudaheed ilaa armeniya ku qabsata baxril aswad iyo agaarkeeda armeniya ka gaadha ilaa iyo ciraaq inta ka dhexla qabsada lama arag buu yidhi kama shakisni buu yidhi waxaanaan qorayo qofka akhriya aan wakhtigan joogina dabadeed yimaada inuu odhan doono buu yidhi war waxani waa khuraafaad kamaan shakisni buu leeyahy anigu se waan taaganoo waan qoraya kuwa dambe se inaanay rumaysan doonin anigu kama shakisni buu tilmaamaya aan soo koobno waxaa soo galay sanadkii lix boqol iyo siddeed iyo tobana hijiriyada tataarkii dib buu soo noqday meesha adarbijan la yidhaahdu qabsaday magaalo muslimiintu ay lahaayeen oo muraaqa la yidhaahdu soo galay taarikh yahanadu waxay yidhahdeen magaalada tan marka kan gabadh baa ka telinaysay oo muslim gabadh u taliso magaaladaasi gabadhu ka telinaysay buu soo galay dabeetana manjaniiqyo manjaniiqu waa madaafiicdii waagaa jirtay waa baal lagu guro dhagxanta oo lagu tuuro dabka oo lagu tuuro gaas iyo waxa qarxa inta laysku rido lagu tuuro yacni madfacu intaanu noqon kabaaruddu qarxisa wuxuu ahaan jiray mid farsamo kala qarxiso oo wax tuura marka manjaniiqa ahaan jiray waagaa madaaficda jirta manjaniiqyaduu u dhigtay manjaniiqyada waxaa kaloo loo isticmaali jiray axjaarta waaweyn ee derbiyadan qalcadaa lagu duminaya lagu tuuri jiray manjaniiqyuu u xidhay dabeetana waa dumiyey magaaladiina wuu qabsaday bishii safar afarteedii baa la yidhahaa sideed lix boqol iyo siddeed iyo tobankii ayuu magaaladaana qabtay caadadii uu lahaa buu mariyey raggiina waa laayey xoolihii iyo wixiina waa qaatay dumarkii iyo caruurtiina waa la fara xumeeyey markuu taariikhdan ka warramayo wuxuu sheegaa wuxuu yidhi dadka warramaa waxay ii sheegeen dadka siday u niyad jabeen buu ka warramaya ninta tataari intuu ku soo baxo boqol muslimoo meel fadhiya inuu yidhahda ha dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahy oo midbaa mar madaxa ka jaro waxay taarikhyahanadu sheegeen buu leeyey inay gabadhi ku soo baxda rag muslimiin ay tidhahdo istaagtaaga oo iyadu layso dee waa maraykanka aad arkayso in laga baqayo istaagtaaga haddii la yidhaahdo waa in la istaagtaaga waxaa dhacay dadka baqihii galay wuxuu gaadhay xad tataarka la yidhaahdo raggoodaaba ka dara dumarkooda say waxu laayaan oo rag iyo dumar iyo wax walba laga boqo tataar sheegta tataarku marka kan iiraan iyo dhulkaa ka soo iyo afghanistan iyo iyo adarbijan iyo bakistan iyo dhulkaas oo dhaaf turkumaanistaanada iyaga hadalkooda daa wuxuu marka kan joogaa jaziirada inuu weeraro jaziirada waxa u yaqaanin inta badan labadan webi ee ciraaq mare dhexdooda waa ciraaq waqooyigeeda waqooyiga ciraaq wuxuu isku dayay inuu arbiliya meeshaan iminka akraadu degan tahay arbil inuu weeraro iyo muusal waa ciraaq waqooyigeeda labada magaale ah boqorkii hurday ee annaasir lidiin ilaahi la odhan jiray waa boqorradii ugu liitay muslimiinta soo soomaru ka mid ahaa oo xukuma baqhdad ayaa marka kan maqlay waqooyigii ciraaq in la soo galay dawla alkhawarzimiya intii la tumay wuu faraxsanaa waayo dawla alkhawarzimiya col bay ahaayeen ciraaq la laynaya bay ahaayeen marka isagu waa faraxsanaa haatatan baqaa soo galay waayo ciraaq waqooyigeedii buu marayaa ninkii arbiliabaa la marayaa maxay iyo muusal wuxuu isku dayay inuu ciidamo muslimiina ururiyo wuu dhawaaqay muslimiinta ha soo baxdo ciidamuu sameeyey nin ka mida saraakiishii muslimiinta ee markaa joogtay mudfuruddiin la yidhaahdo mudfuruddiin ayaa ciidankii loo dhiibay imisaa u malaynaysaan boqorkani ciidanku isu keenay boqorkii dhammaa ee ciidanka baadi doonay siddeed boqoloo nin buu soo helay bay yidhahdeen alkhilaafa alcabaasiya annaasir lidiin illaah siddeed boqol ayuu soo helay siddeeddii boqol baa loo dhiibay mudfuruddiin oo la yidhi balarbiil tataarka ka hortag oo siddeed boqol oo nin mudfaradiin waxoogaagiisii ciidana buu soo kaxaystay arbiila gagaalkeediiyo meelaheedii buu yimi wararkiibaa isgaadhay inay muslimiintii soo baxday ayuu jankiskhaanna loo sheegayo ciidamadiisii alkhilaafa alcabaasiya waa magac aad u weyn oo shan boqol iyo dheeraad sannadood jiray hadda waxaynu jooganaa maxay lix boqol iyo siddeed iyo tobankii hijiriyadaan idinkan warramaya waxaanay bilaabmeen lix eh, boqol iyo labiiyo soddonkii hijiriyaday soo bilaabmeen yacnii boqol iyo dhowr iyo soddonkii hijriyada ilaa lix boqol iyo dhowr iyo tobankii shan qarni dawlad soo jirtay weeyaan waa dawlad dunida dacladeeda gaadhay waa dawlad aqoonta dunida hogaamin jirtay waa dawla luulaa bay ka tay waxay huwantay shaadh weyn oo dunidu ka cabsato laakiin ciidan siddeed boqol ay wadataa waxuu ku xisaabtamay jankiskhaan marka in sideeda boqol iyo waxaan la sheegaya khudca inay ti taktiiki milatary inay tahay oo intan yar intay hadhow loo baqa carari doono dee fakha ciidankii weynaa ku dhici doono dabeetana wuxuu go-aansaday inuu xarbu istinsaaf galo ee aanu muwaajaho gelin alkhilaafa baa hadda taagan dee awal dowla alkhawaarzamiya bay ahayd alaan waa alkhilaafa alcabaasiya waa dowladdii muslim oo dhammi hoos tegayay arrinku si fudud wax loo geli kara maaha sidaa awgeed tatarkii waxay go'aansadeen xarb istinzaaf ku dhufo ka dhaqaaq iyo boob iyo kolba meel la galo iyo baqagelin iyo baabkaa in la galo laakiin aan ciidanka kan la waajihin iyo inuu sameeyo maxay axlaaf iyo itifaaqiyaad iyo heshiisyo iyo gaashaanbuur dunida inuu la soo heshiiyo gaashaanbura soo samaysto si khilaafada markaa loogu wada diilo kadib qoladii khilaafadana ilaahay baa marka ka badbaadiyo dib baa looga noqday hamadaan iyo xaggaasuu u kacay hamadaan buu cagta sii mariyey ordawel magaalo la yidhaahdo cagta sii mariyey wixii uu dhankaas sii layn kara buu sii laayey ilaa iyo uu ka gaadhay magaalada tabriiz la yidhaahdo tabriiz waa hore ay yimaadeen waxay yimaadeen wakhti qabooba oo baraf ku dhacayo dabeetana ninkii boqorkii markaa haystayna wuxuu siiyey waxoogaa xoolaa iyo dhar iyo lacag iyo ballan buu la galay intoodii bay qaateenoo waa kuwii iska tegey waxaa haystay ozabik ibnulbalhawaan ninkaynu ku tilmaamayno oo nin khabriyo cabaabay ku sheegaan taarikhyahanadu alaan waa wakhti jawigu uu fiican yahay dee ballankana walba muu aqoonin waxay isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmiya magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbedeshay intii waxaa qabsaday shamsudiin atakraa'i nin la odhan jiray oy taarikhyanadu yidhaahdaan wuxuu ahaa nin adduunkiisa iyo aakhiradiisaba fahmaya ninka kani markuu meesha qabsaday magaaladiisi uu diyaargaroobay ciidamuu samaystay waa diyaargaroobay inkastoo tataarku ciidan aada u badan iyo dowladdaa laga wada baqaya yihiin laakiin wuxuu ku talagalay dee kollayba waad dhimanaysaaye adoo sii jeedaha dhiman meesha nimankani dee cidba dayn maayaan marka haddaad raacdana wuu ku dili haddaad dagaalantana wuu ku dili had walba waad dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku talagalay jihaad buu iclaansaday dadkii baa la xamaaso geliyey culammadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheedii iyo aswaartii derbiyadii ku waraagsanaa iyo wixii baa la hagaajiyey dhufaysyadii iyo godadkaa la qotay waa loo diyaargaroobay garoobay tataarkii wayse soo taageen waxay maqleen meeshan in jihaadka ka iclaansan yahay kadib waxay dhahen raalli ahaada iska sii noolaada waa ka tallaabeen may may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaallay belqan la yidhaahdo waa iran magaalo ku taalla iyana ramadaan lix boqol iyo siddeed iyo tobankii bay soo galeen iyadana cagtay mariyeen ibnulahir wuxuu leeyahy kanuu yashuquuna buطuuna alxubaala wayaqtuluuna alajinna wa kanuu yartakibuuna alfaaxisha maca الnisa ثuma yaqtuluunahum wuxuu tilmaamayaa magaaladan markay qabteen ilmaha uurka ku jira xataa way dileen buu leeyahy tabriis soo jihaatamaysa markay arkeena soo dhaafeen tan yar baa layskaga cadha burburay ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uur kale uurkay ka soo rideen ajinada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku fara xumeeyeen kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen ganje magaalo la ydhaahday yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer tabriis bay isdiyaariyeen jihaadkay ku talagaleen tataarkii waxay maqleen halkana jihaad baa ka iclaansan sii nabad ahaaday yidhahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka tallaabeen wuxuu tegey markaa xagga sare ayay u kaceen waddannadan ruushiya dhulkan muslimiinta iminka weli gumaysto dakhistaan bay galeen cagtay mariyeen shiishaan bay galeen cagtay mariyeen rushiyay bilaabeen inay dagaalka ku sii qaadaan webigan foolga la yidhaahda iyo agagaarkiisa oo atractu marka ay degi jirtay galeen foolgayana cagta mariyeen dadkii deganaa sanadkii sanadkaa ku xigay lix boqol iyo sagaal iyo tobankii waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dowla alkhawaarzimiya dhammaantood kazakhastan kharakhastan tajikistan uzabakistan turkmanistan bakistan oo laga reebo gobolka yare karmaan la yidhaahdo afghanistan iiraan oo laga reebo xuduudda yar ee galbeed oo ay daa'ifa alismaaciiliya degantay azerbaijaan armeniya gorgiya iyo rushya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaan lix boqol iyo labaatan markay taariikhdu maraysay si ay u fahamtaan muslimiintani maxay u daateen raakiba sarjani fii kitaabi afar xaadituu sheegayaa uu leeyahay afartan haddaa ila fahamtaan dadkani waxay u burburayeen waa garanaysaan buu yidhi xaaditada koowaad wuxuu leeyahay tataarku raashiyay galeen dagaaladii raashiya ay ku wadeen markay meel dhexe marayaan daa'ifo bulgaariyiin la yidhaahdo maaha bulgaarkan waa bulgaariyiin raasheena markay halkaa marayeen ayay qabaa'ilka bulgaariyiintu soo jebiyeen tataarkii markay soo jebiyeen jab aad u fool xunnaa ku dhacay waa baxru khaswiin galbeedkeeda baa la yidhaahdaa dabeetana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo dakhistaan iyo adarabijaan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray ruushiya qayb ka midabaa jab xooggan u geysatay wuxuu keenay markaa dhulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dhamm inay burburaan oo xooggii tataarku uu gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale u jebisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armeniya muslimiintii boqorradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isagu wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurj kurjigu waa gorgiya doctor raakib wuxuu leeyahy waxaan ku macnayn karaa waxa kani alxawal asiyaasi buu yidhi xawalku waxa weeyaan dadkan indhuhu xanuunkuu ku dhacee markaa indhuhu ay iska soo horjeestaan jeestaan yacni xagga siyaasadda buu leeyahy waxbaba arki maayaan waayo muslim qaybtiisii galbeed oo dhan bari oo dhan tataar baa haysta dowladdii tataarkana qeyb ka midaa ah la soo jebiyey way jilicsan tahay halkuu tataarka kaga duuli lahaa ayuu qolo kristan oo kaleoo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo uu tataarku ay hore jorgii horey u galeen oo mashkiladu qabsatay halku ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinaya la geli lahaa ama at least heshiis uu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dowladda weynay is hayaan ayuu intuu tataarka ka jeestuu meel kale isku taagay dagaalo dagaallo badanoo caalamulislaam ka socdaa noocaasay u egyihin waxa muhimkaaba ah arki maayo wax yaroo kalunbaaba u muuqda meel yaroo kalun dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkoodi iyo qorigoodi iyo waxoodo dhan usoo jira waa xawal siyaasiya waa dadka oo aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horaysiiya qofka khabiirka ahi ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirtaa waa inay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeya ka ugu horreeya haddaad kala garan weydo waa mashkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray alashraf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinaya buu hoos imanayey dabeetana duulimaad xaggaasuu usii qaaday idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kiristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waana stayna ah waa goorma labaduba tataarka iska dhici kari lahaayeen laakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaad uu tilmaamayo wuxuu leeyahy dadkani say u fakerayaan baan rabaa inay la garataan dhacdada labaada uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray caruurtiisii ka mid ah jalaaladiinkii maaha waa nin khiyaafuddiin la yidhaahdo oo jalaaluddiinkaa indiya u tallaabay ay walaalayiin kaasaa wuxuu qabsaday madiinatu ray iyo isbahaan iyo meelahaasi wuxuu qabsaday koonfurta iyo galbeedka eeraan marka laga reebo khuraasaantii sare waa dowlad cusub oo samaysantay oo laakiin inan uu dhalay odaygii moxamed alkhawaarzimi uu hogaaminayo laakiin waa dowlad at least tataarka iyo khilaaf alcabaasiya dhexdooda ku jirta siduu u fakeraya annaasir lidiin illahigii baqdaad haystay khaliifkii cabaasigu khawarzimiyiinta col bay ahaayeen wuxuu is wallahi waa kuwaa mar labaad soo noqday khawarzimiintii halkuu ka fekeri lahaa tataarku siddeedda boqolan inuu helay qaar kaaga gudban baa alla keenay halkuu ka odhan lahaa ayuu wuxuu ka fekerayaa kooxdani hadday xoogaysato oo dowladda yaroo cusubee samaysatay hadday soo xoogaysato inay khilaafadiisi khatar ku tahay aragti istraatiijiya marnaba kuma fekerin wuxuu bilaabay markaa dowladdaa yara cusub ee muslimka ee samaysanaysa sidii u khalkhalgelin lahaa dabeetana qoraal wuxuu la sameeyey khiyaasudiinka nin u abtiya oo la idhaha iqan taisi waa abtigii ruma wuxuu abti u yahay kan dowladda samaystay oo nin siyaasi oo hunguri siyaasadeed yara hayaabu xidhiidh la sameeyey uu leeyahy meesha khalkhali ninka aan wada inqilaabno adaan rabaa inaad dowladda qabsato taageerana waa ku siinayaa meeshaasaad u khalkhalinayso khalkhali kani oo markii horeba hunguri siyaasi yahayey laakiin dee yaro cabsanayay oo ninkan daba socday ayaa imika ilan khilaafadii baa usul dhabaalaysay ee wuxuu isku dayay marka inuu isna ciidamo urursado wax samaysto oo waa kano markii dambena ciidan baabuu samaystay cisyaan buu sameeyey isagii baaba muslimiintii ku bilaabay weerar oo dhulgooye iyo qaaticu tariiqnimo iyo waxbu bilaabaya muslimka boobka ila dawladdu raba inuu khalkhalgeliye waa nimankii tataarku ku habsaday ee imka raashi iyo waxoogaa alla ka keenay ay tataarka jabiyeen halka iyagu is urursan lahaayeenee tataarka laysku wada dari lahaa ilaa iyo mongooliya lagaga celin lahaa ayaa waxaa markanba bilaabmay in iyagu isi riixriixaan oo maxay dowladnimada kiina wuu ogaaday khiyaatudiinkiina ciidan buu samaystay waa la isu baxay labadii kooxood baa isku jabay kii khilaafadu taageeraysay baa la jebiyey iqaan taa'isigii laakiin waa goorma waa goor cadad tiro badan oo muslimiini dhintay kaa ciidankiisa baaqigii ka hadhayna adarabijaan bay u baxsadeen yacnii waxaan uga jeedaa tusaalahan uu soo qaadanayo inuu caddeeyo muslimiintu inay iyagu isu muuqdaane ciddan haysata iyo gaalkan kusoo duuliya waxan inaanay arkaynin boqor yaroo waliba inuu isleeyahy kan kugu xiga nafta ka hor ama isagu ha kaa hor dhinto ama magaalo ka qabsa ama riix xaalada saddexaad uu tilmaamaya waxa weeyaan waa xaaditha ibnulahirba uu odhanayo xaadithatun ghariiba lam yuujad miluhaa buu yidhi ibnulahir baa wuxuu leeyahy waa dhacdo khariiba oo iyadoo kale la arag dhacdadani maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa qoladii kurjiyiinta ahayd alkurj georgiya boqortooyadoodii baa gabadhi qabsatay kristani gabadhii boqortooyada qabsatay ayaa damacday inay guursato dabeetana iyo agagaarkeedii waxay ka weyday cid abnaa ilmuluuka ama cid ay aragtay inay u cuntamaan oo ay guursato dabeetana way diiday waxaa maqlay boqorkii aan ka soo warramayey dowla salaajiqa ah, anadoliyiinta anadol waa turkigii qadiimka ahaa marka laga reebo istanbul iyo xaggan eh, byzantiyiintu haysatay anadol dowla salaajiqa ah baa ka taagnayd salaajiqada waa dowla islaamiya waxaa markaa madax ka ah muqisaddiin taqral shaah oo qalj arsalaankii hore ee macruufka ahaa ayaa dhalay boqorkaasi baa maqlay armeniya boqoradeedii inay guurdoontay dabeetana uu fariin buu u diray uu leeyay waxaan rabaa inankayga inaad guursato boqoraddani christianitygeeda mutacasib bay ku ahayd waxay tidhi baahi uma qabno inan sooma inaan eh, muslima inan guursanno baahi uma qabno wuxuu yidhi haddiiba aada aqbalaysa inaad guursato wuu kuu kristaamoobaya haddaba boqor muslimah inanku ha kiristaamobo buu leeyahy laakiin gorge iyo boqoraddeeda ha guursado boqorad ha noqdo waa ogollay bay tidhi haddaad taa aqbalaysaan waxaa la diray ina boqor oo raba inuu diinta kiristankaa qaato si uu boqoradda u guursado gorge yuu yimi diinta kiristankuu galay boqoraddii baa loo guuriyey halkaasuu ku guursaday qiyaas caalam alislaami raggii ka telinayay markaa siday u fakerayaan boqorad yar oo haysata georgiya iyo mamlakaddaa yar haysata in ay guurdoon tahay buu inankiisa kiristan uga dhigayaa boqoraddani waddan bay haysataa inan yaroo muslimoo kiristaamoobay dadtiisiiba ka baxayn waxba ku tirinayn waa iska garanaysaa isagoo joogay umay dheg taagin oo iska tubataa naa waxaan jooji buu yidho labax bay ku tidhi mid addoonkiisi iyo addoommihii meesha ka shaqaynaya mid ka mida ah ayaabuu ugu yimi oo sariirtiisii saaran dabeetana wuu iska yara xanxanaajiyo wuxuu yidhi waxaan hadaad dayn weydo ma waxay ku tidhi ama sidaa ku joog ama waad arki doontaa waxa kugu dhaca waabuu iska yara cadhaysiiyey waxay tidhi ha la qabto ha masaafuriyo meel gaarah lagu xidho aa la kaxeeyey meel gaarah lagu xidhay nin kalena way iska guursatay isna halkaasu ku xidhnaa waa boqorkii inankiisii reer aan loo diray inuu gabadha kristankaa guursado yacni xaadiadani maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa siday maadiyiin u noqdeen dadkan muslimiinta ah iyo caqaa'idday rumaysayeen inta ay tamar leeg tahay dadkaasaynu rabnaa inay markaa caalamulislaami marka kan wax ka dhiciyaan waa iska soo koobaya wakhtigu waa dhammaad baan filaya inkastoo aanan muuse waraaqdiisii weli haynin ehm, lix boqol iyo koob iyo labaatan markay taariikhdu maraysay waxaa dib u bilaabmay khiyaafudiin ninkii la odhan jiray aynu ka soo warannay ee dowladda yare cusub aasaasay mandiqada faris la yidhaahdo inteeda badan buu qabsaday waxaa ku soo baxay nin kale oo sacduddiin ibnu dakla la yidhaahdo dabeetana dhexdoodii bay iska dileen dad badan baa ku kala dhintay akhiiran waxay noqotay khiyaafudiin inuu meeshii usoo xoog badan karo sacdudiinna la yaro riixi karo warkaasi isagoo taagan oo muslimiintu saan isu laynayso ayaa tataarkiina saddex kun oo askaray faris usoo direen madiinatu rayi bay soo baabi'iyeen saawa bay soo baabi'iyeen qumtan aaraantu ah, ay degan yihiin bay baabi'iyeen kaashaan eh, magaalo la yidhaahdoay baabi'iyeen hamadaan bay soo baabi'iyeen farsamadoodii bay dib soo celiyeen waa saddex kunoo nin jankiskhaan bay u tageen iyagoo nabad qaba waayo labadii ciidana yarraa ee mees jooga iyagaa isdilaya khiyaasudiin iyo sacdudiin iyagaa isdilaya daa'ifo yaroo saddex kunina magaalooyinkay tirtiraysaa oo ay sii wadda lix boqol iyo labayo labaatan taarikhdu markay maraysay ayaa dib waxa usoo soo hambaabiray jalaaludiinkii waadiga sindi ka tallaabay ee indiya u tallaabay indiya dowlo khawriyiin la yidhaahdo muslimiina baa degan iskumanay fiicnayn jalaaludiinkan laakiin inuu xaggaa iska waajaha buu tataarka ka doorbiday kadib buu dib uga soo tallaabay webiga send aan halkaa ku joojino mar axmed soo fadhiistay wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waktigoona celina awadeed waa ka xunnahay raalnaaado mowduucii muxaadarada saddexaad iyo mowduuca tataarka maanta intaa noo joogta insha allah walaalaha waxaan ogeysinaya